رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii siirada ee rawdat alanwaar ee siirada nebiga ka hadlaysay waxaa noogu soo dembaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo gaaladii intay ka quusteen wareereen wax ay sameeyaanay markaa la aayeen intaa wixii ka dambaysay waxaa la bilaabay in rasuulka iyo inta la socotaba la gooyo muslimkoodii kaafirkooda almuqaaacatu alcaam goosmadii guud iyo wa fardu alxisaari cunaqabatayn lagu soo rogay in markaa la saaro nebigii inta raacsanba zaadad waxaa ziyaaday xayratu almushrikiin mushrikiinta wareerkoodii id wakhti nafidad ay dhammaatay bihim ayagu alxaylu xeeladihii iyo tababkii oo dhan wawajaduu wawajaduu waxay ogaadeen bani haashim iyo wa baniilmutalib reer bani haashim iyo reer bani mutalib ayay markaa ogaadeen musamimiina inay goosteen calaa xifdi الnabiyi nebiga in la ilaaliyo sala اllahu calayh wasalam waalqiyaami iyo in la istaaga duunahu hortiisa kaa'inan maa kaana wax kastoo dhacaba xataa haddii laysku baaba'o xataa haddii laysku baaba'o in nebiga sala allahu calayh wasalam garabkiisa la istaago faijtamacuu way kulmeen fii khayfi bani kinaana reer bani kinaana ee khayfkoodii bay ku kulmeen ama meel lagu magacaabo khayfi bani kinaana liyadrusuu say u ogaadaanay u daariseeyaan almowqif alraahini mowqifka markaa taagan mowqifka markaa taagan si markaa loo qorsheeyo oo loo fiiriyo wayaqaduu ayna xukun ka soo saaraan fiihi arrinta faistashaaruu way tashadeen uma istashaaruu haddana way tashadeen gaaladii xataa wasaluu ilaa ay gaareen ilaa xallin xal oo haashimin dulmi badan xal aan fiicnayn oo dulmi badan bay markaa gaareen taxaalafuu calayhi kaasay isku bahaysteen wahuwa xalkaana wuxuu ahaa annahum ayagu waa reer banii haashim iyo banii mutallibe laa yunaakaxuuna inaan laga guursan bani haashim iyo bani muطalib walaa yubaayicuuna inaan wax laga gedin walaa yujaalisuunahum inaan lala fariisanin walaa yukhaaliطuunahum inaan la dhex gelin walaa yadkhuluuna xataa inaan la gelin fii buyuutihim guryahooda walaa yukallimuunahum oo aan lala hadlin walaa yaqbaluuna minhum inaan laga aqbalin xaggooda sulxan heshiis abadan weligood heshiis oo dhan inaan markaa laga aqbalin walaa ta'khudahum aynana ka qabanin quraysh bihim ayaga ra'satun turitaan alla way dhibaatoobeen alla u naxariista alla saan yeelana inaan markaa la dhihin xataa yuslimuu ilaa ay soo dhiibaan ilayhim qoraysh xaggooda rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa wiilkaa muxamed ah ay soo sallimaan lilqatli si markaa loo dilo taxaalafu taxaalafu waxay isku bahaysteen calaa haada alqaraari go'aanka wa katabuu waa la qoray bidaalika arrintaa ay ku heshiiyeen saxiifatan warqad callaquuhaa ay ku dhejiyeen ay ka soo laalaadiyeen fii jawfi alkacbati kacbada gudaheeda wax kastoo la weynaynaya kacbadaa lagu dhejin jiray wa kaana wuxuu ahaa alladii kii katabahaa qoray warqadana baqiiq bin caamir bin haashim baa la oran jiray waa ninkii warqaddaa markaa qoray fadacaa calayhi waxaa habaaray rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam in gacantu ay shalal uga dhacdo yuu rasuulku ku habaaray fa shallat yadahu gacantiisiibaa qallashay aw bacdu asaabicahu ama farihiisa qayb ka mid ah wanxaaza way soocmeen bacda dalika markaa kadib waxay isku aruuriyeenay ku socmeen banuu haashim iyo wa baniilmuطalib fii shacabi tog ama gol oo abi aalib uu lahaa sawaa'un waxaa isku mid ahaa fii daalika arrintaa oo cunaqabataynta la saaray muslimuhum muslimkoodii wa kaafiruhum kaafirkoodaba ilaa abaa lahab maahane walaa ilaa abuu lahab maahana waqadicad waxaa laga gooyey wa quticad waa la jaray canhum xaggooda almiiratu sahaydii baa laga gooyey waalmaadah maadadii iyo dhaqaalihiina waa laga gooyey wa munica waxaa laga mamnuucay adtijaaru tijaar ayaa laga mamnuucay min mubaayacatihim wax laga gado tijaaro iyo in la mubaayacooba wax laga gado waa la diidey fajahida way dhibaatoobeen alqowmu qoomkii xataa akaluu ilaa ay cuneen xataa intii akaluu ay cunaan awraaqa shajari geedaha caleemahooda waljuluuda maqaarka wawaasaluu way xiriiriyeen qoraysh addurra dhibkii wawaasaluu ama way wadeen dheh addurra dhibkii iyo walfaaqata fakhrigii iyo baahidii yay ku wadeen oo reer bani haashim iyo reer bani baniilmutalib labadaba xataa sumicad ilaa la maqlay aswaatu nnisaa'i dumarka codadkoodii waasibyaani yaryarka yatadaaquuna ayagoo oynayoo qaylinaya juucan baahi daraaddeed walam yakun mana uusan ahayn yasilu mid gaara ilayhim xaggooda shay-un wax shay ahoo gaarayay ma jirin ilaa siran si qarsoodi ah maahane fa kaana wuxuu ahaa xakiim bin xisaam rubbamaa in la arka yaxmilu asagoo xambaarsan qaadaya qamxan qamxi sareen ama khamadi ilaa camatihi eeddadii u geynaya khadiijata radia allaahu canha amaa hum amaa ayagu humta waa reer banii haashim iyo banii muطalibe ayagu amaa hum fakaanuu waxay ahaayeen laa yakhrujuuna kuwa aan ka soo bixin min ashicbi golka ilaa fi alashhuri alxurum bilaha xurmada leh maahane bilaha xurmada leh fasax bay ahaan jirtay fakaanuu waxay ahaayeen yashtaruuna kuwa ka soo iibsada min alciiri safarleyda allatii ta'tii latim ka timaada min alkhaariji dibadda dadka khaarijka ka keena raashinkii wax ka soo gadan jireen ilaa laakiin anna ahla maka kaanuu waxay ahaayeen dhibkay ku hayeen yasiiduuna kuwa ku siyaadiya calayhim korkooda fi thamani badeecaday lacagta ku siyaadin jireen ma diidi karaan laakiin cunaqabateen waxay uga dhigayaan wixii la gadaayo la baafinayaba anagaa ku dara inay leeyihiin si aysan u gadanin xataa laa yastatiicuu ilaa aysan karin oo ay awoodi waayaan reer bani haashim iyo mutaliba ashiraa'a iibsashii inay markaa gataan waayo wixii marka lagu qaaliyeeyo ma iibsan karaan wa kaana rasuuluullaahi rasuulkii allana wuxuu ahaa calaa raqmin ayadoo taas ay jirto kullu dalika calaa raqmin kulli daalika arrintaa dhammaanteed ayadoo ay jirto la cunaqabateeyey dhibaato la gaarsiiyey mustamiran mid joogteeya fii dacwatihi dacwadiisii uu yeeritaankuu dadka ugu yeerahayo ila allaahi ilaahay xaggiisa walaa siyamaa maba ula sii jirtaba fii ayaami alxaj maalmaha xajka xiinamaa wakhti kaanad ay ahaayeen alqabaa'ilu qabiilooyinka alcarabiya carabta loo nisbeeyey tafidu kuwa u soo wafdiyeeyoo soo gala ilaa makata maka ayay xilliga xajka imaan jireen min kulli sawbin jiha kastayna ka imaanayeen jiho walbay ka soo galaayeen reer bani haashim iyo reer baniilmutalib waxaa lagu cunoqabateeyey waa nebiga dartii naqdu lsaxiifati burintii la buriyey warqaddii iyo ka tanasulkeedii iyo wafaki lxisaari xisaarkii cunaqabatayntii qaaditaankii la qaaday wa bacda naxwi alaaa sanawaat saddex sano kadib qadara allaahu ilaahay wuxuu qadaray an yantahiya inay dhammaato haada alcudwaani colaytanka asaga ah fa alqaa wuxuu ku tuuray ilaahay fii quluubi kamsin oo min ashraafi quraysh shan nin oo ashraafta quraysh ka mida qalbiyaalkooda ayaa wuxuu ku tuuray an yaquumuu inay u istaagaan binaqdi saxiifati warqadda in la fujiyo wa faki lxisaari cunaqabataintana la qaado wa arsala alla wuxuu ku soo diray alaradata aboor buu ku soo diray warqaddii meesha ay ku dejiyeen abooraaba cunayba faakalad way cuntay kulla maa fi saxiifa wax kastoo saxiifada iyo warqadaa ku qornayd oo min alqatiicati goysmo iyo waljawri dulmi ahoo dhan walam tatruk mana uusan ka tegin aboorkii ilaa dikra allaahi subxaanahu wa tacaala xuska ilaahay ma ahane waayo warqaddu markay qorayeen biismika allaahumay ku bilaabeen intaas ma ahee intii kale abooraa cunay laakiin magaca ilaahay aboor waa cuni waayey subxaanahu wa tacaala fa amaa ashraafu quraysh qoraysh ashraaftoodii alkhamsatu ee shanta ahaa fa awalahum waa shantii u istaagtay inay warqadda googooyaan kan u horeeya wuxuu ahaa hishaam bin camr ibni alxaarif oo min bani caamir ibni luway ka mid ah wa wadahaba wuu soo baxay hishaam wadahaba wuu soo baxay hada arajul ninka hishaam bin camar ah ilaa zuhayr ibnu abi umaya almakhsuumiy buu u yimid wahwa zuhayr waa ibnu catika catika wiilkeedii waaye waa camati nebiy nebiga eedadiisaa dhashay sala allahu calayhi wasalam uma intaa kadib haddana ninkii hishaam ahaa wuxuu u tegey ilaa mudcam ibni cadiy uma kadibna ilى abilbakhtari bin hishaam uma intaa kadib ilى zamcata bn اlaswad fadakara wuxuu u sheegay kula waaxidin mid kasta oo minhum ayay ka mid ah bilqaraabati qaraabanimadii buu xusuusiyey iyo waraxim raximkiiyo qaraabanimada ka dhaxaysa walaamahum wuxuu ku eedeeyey calaa qubuulin aqbalitaankii markii hore bay aqbaleen aljawri dulmigii wa xadahum wuxuu ku guubaabiyey calaa naqdi asaxiifati warqadda in la googooyo saasay shantoodu ku tashteen faiجtamacuu waxay ku kulmeen cinda xatmi اlxajuun xujuun agteeda xatmi اlxujuun xujuunsankeeda ama agteeday ku kulmeen waatafaquu waxay go'aan ku gaareen calaa khutatin xeelad ama qorsho yaquumuuna biha ay ugu istaagi lahaayeen linaqdi saxiifa warqaddaa sidii loo googoyn lahaa meeshay ku tashteen meeshay markaa ku tashteen ninka lagu magacaabo zuhayr ayaa wuxuu yidhi anaa bilaabaaya waa istaagayaa mar alla alla markaan istaagaan leeyahay waa hadlaa war dulmigan muxuu yahay itaageera idinkana runtiis waayo ho ho ku buuqa meesha saasaa go'aan lagu gaaray wa sabaaxan aroortii ama subaxii xiina wakhtigii qaamad ay soo istaagtay andiyatu quraysh quraysh naadiyaalkoodii fi lmasjidi alxaraami masjidulxaraamka ay isugu yimaadeen meelahay fadhiisanayeen jaa'a waxaa yimid zuhayr oo wa calayhi xulla xullad wata zuhayr ayaa yimid waa zuhayr bin abi umaya almakhzuumi oo catika ay dhashay nebiga eedadiisna ah catikada ninkaasaa soo istaagay wa calayhi xullatun bilad buu watay waa dhar isku joog ah fa fataafa bilbeyti kacbaduu tawaafay uma ka bacdi aqbala wuxuu soo qaabilay cala annaasi dadkii korkooduu soo dul istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa ahla maka reer makooy naxnu annagu na'kulu atacaama ma cuntadaan cunaynaa wanalbasu thiyaaba ma dharkan guntanaynaa ama xiranaynaa wa banuu haashim reer banuu haashim wa banuulmuطalibna halakaa ma halaagsamayaan cunto la'aan wax la'aan may ku dhibtoonayaan laa yabiicuuna laa yabiicuuna laa yabiicuuna walaa yabtaacuuna ayagoon gadanaynin ayagoon soo gadanaynin macnaha laa yabiicuuna walaa yabtaacuuna mana soo gadanayaan walaa yabtaacuun walaa yabiicuuna mana gadayaan waxna lagama gato waxna ma soo gadan karaan wallaahi baan ku dhaartuu yidhi zuhayr wallaahi ilaahay baan ku dhaartee laa aqcudu fariisan maayo xataa tushaqa ilaa la gooyo la jeexo haadihi asaxiifa warqadan aldaalimata daalimada ah alqaaticata qaraabagoyska ah wallahan fadhiisanin buu yidhi ilaa la gooyo faqaala abujahal wuxuu yidhi kadabta beenlow baa tahay buu yidhi been baad sheegtay wallaahi laa tushaqu la goyn maayo wax la jeexaya male saasayna ahaanayaan fa qaala zamca soo booday wuxuu yidhi anta wallaahi akdab adaa ka been badan buu yidhi beenlow adigaa ah ilan dad xalay soo tashtay waaye faqaala zamca anta adiga abujaalow wallaahi baan ku dhaartay agdaba ka been badan maa radiinaa annagu raalli maba ku ahaynba kitaabataha qoritaankeeda xiina kutubad markii la qorhayay annagu waa nagu qasabteen meehee raalliba kama ahayn faqaala abulbakhtari baa soo hadloo wuxuu yidhi sadaqa zamca zamca waa runtii laa nardaa raalli ku noqon mayno mana ka ahayn maa kutiba fiiha waxa lagu kor qoray walaa nuqiru bihi mana qirayna buu yidhi inay saas ahaatay saa ku baaqi noqoto raalli kama nihin wa qaala mudcam bin cadiyi baa yidhi asagana sadaqtuma alla runtiin waaye way iskaalmeeyeen sadaqtuma waa runtiin wakadaba waxaa been sheegay man qaala khayra daalika saa waxaan ahayn kii yidhi nabra'u ila allaahi ilaahay baan beri oga nahay minhaa warqadda xaggeeda iwa mimaa kutiba fiiha wixii lagu dhex qorayba wasadaqahu aydan waxaa kaloo u rumeeyey hadalka hishaam bin camar ninkii ahaa oo ra'yiga keenay waa la isxoojiyey waa shan nin oo kaaba ah waa shan nin oo ashraafta quraysh ah waa shan nin oo laga dambeeyo faqaala abu jahl wuxuu yidhi intuu yaabay haadaa amrun tani arrin waaye qudiya bileyl habeen la xukmiyey waa habeen habeen baa la gooyey buu yidhi oo wa fiihi lagu soo tashtay bikayri hada almakaan wax inta lagu hindisoo lagu fikiray maba ahan buu yidhi waa wax xalay lasoo go'aamiyey waa wax laga soo tashtay makaankaa makaan aan ahayn baa lagu soo showray buu yidhi wa kaana abuu aalib wakhtigaa wuxuu ahaa jaalisan mid fadhiya fii naaxiyati almasjidi masaajidka dhinaciisa jaa'a wuxuu u yimid markii arintaa dhacaysay liyukhbirahum inuu quraysh u sheego ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam akhbarahu inuu u sheegay adeerkii ana allaha ilaahay sallata inuu ku diray calaa saxiifatihim warqadooda alarabata aboor inuu ku diray intaan warqadda raggan waxaan is-abaabulinba ilaahay baa intuu nebiga u waxyooday adeerkiisuu u sheeguu dhahay adeer warqadday meesha ku dhejiyeen abooraaba cunayba oo fa akalad ay cuntay aboorkii maa fiihaa waxa ku dhex qoran warqadda oo min jawrin dulmi ah iyo waqadiicah guusmo iyo wa dulmin dulmiba markaa ah walam tataruk awsan ka teginaynan ka tegin abuu ilaa dikra allaahi xuska ilaahay maahane waxbaa iswaafaqay rasuulkoo adeerkiisaa u sheegay oo isdhahaya bax odayaasha qureys u sheeg inuu wiilkiisii arrintaa sheegay iyo raggaanoo meeshii istaagay yaa kulmay wa qaala bacda bacdamaa akhbarahum bidaalika markuu abi taalib uu u sheegay qoraysh kadib wuxuu yidhi fa in kaana haddii uu yahay muxamed wiilkayga kaadiban beentii warqaddii baa la fiirinayaa hadday been noqoto warqadda uusan aboor cunin khalaynaa baynakum waan idiin kala dhex baxaynaa idinka iyo wa baynahu asaga nin beenlow ah waaye maxaan u difaacinaa nin been badan qabta oo dila oo asagoo dhanba ka takhallus haddaad doontaan wa in kaana saadiqan haddiise run uu yahay hadalkaa wiilkayga uu sheegay hadduu sidqi yahay rajactum idinkuna waxaad ka noqonaysaan can qatiicatinaa goysmada aadna goyseen iyo wa dulminaa dulmigaad nagu haysaan qaaluu waxay dhaheen qoraysh ansafta waad cadaalad fashay cadaalad baad markaa samaysay wa qaama waxaa istaagay almuطcim calaa ihri raddihi calaa abi jahl mudcim incadii ninka lagu magacaabo markuu abi jahl diiday gadaasheeda liyashaqa asaxiifa warqadda in la gooyo waxaa istaagay mutcim fawajadahaa wuxuu helayba qad akalathaa inay cuntay alaradata aboorkii markaa cunay ilaa biismika allaahumma intaa maahane biismika allaahumma aboorku waa cuni waayey iyo wamaa fiiha wixii warqadda ku dhex sugnaa oo min ismi illaahi ilaahay magaciisa ah fa kaana waxay noqotay maakii maakii akhbara bihi uu khabray uu sheegay annabiyu sala allah calayh wasalamna aayatan aayad bay noqotay oo min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ka mid ah ra'aahaa ay arkeen almushrikuuna biacyunihim indhahooda laakinahum laakiinse lam yazaaluu ma aysan ka zuulin mustarsiliina inay ku sii soconayaan fi alghayi baadidoodii hayi iyo habowsanaan inay kusii jiraan ama alxisaaru xisaarkii cunaqabatayntii faqad intahaa waa uu dhammaaday bacda daalika markaa kadib wa kharaja rasuuluullaahina wuu ka soo baxay sala allahu calayhi wasalam iyo waman macahu intii la jirtay min ashicbi goshii abi taalib bay markaa ka soo baxeen wafdu quraysh quraysh wafdi ay usoo direen oo jooga bayna yaday abi abiaalib abi aalib hortiisa caadat alumuur umuurihii waxay ku soo noqdeen bacda faki alxisaari cunaqabatayntii markii la qaaday kadib ilaa maa kaanad intay ahayd ama say ahayd calayhi korkiisa oo min qablu horay markii hore say ahayd bay arrintii ku soo noqotay walaakinse maa hiya ma aynan noqon arrinta ilaa ashhurun bilooyin maahane xataa laxiqa ilaa uu haleelay abaa aalib almaradu xanuun baa haleelay wa akhada wuxuu guda galay xanuunkii yashtaddu inuu ku adkaanayo abii aalib wayasdaadu inuu ku kordhayo marba marka ka dambaysa xanuunkuu kusii sii wa kaana wuxuu ahaa abi aalibna qad jaawasa mid gudbay athamaaniina siddeetan jir buu dhaafay siddeetan ayuu kor u dhaafay fa shacarad waxay dareentay qoraysh annahu abaa aalib laa qiyaama lahu istaagid inaysan u sugnayn inuusan ka kacaynin bay markaa dareemeen haada almaradi xanuunkan ee kan ah xanuunkan inuusan ka kacaynin aalib bay dareemeen faistashaaruu way tashadeen fii maa baynahum dhexdooday tashteen dhexdooda wixii ahaaday wa qaaluu waxay dhaheen inaliquu binaa keena nawada oo noo geeyay ula jeedaan inaliquu noo geeya oo na kaxeeya binaa anaga ilaa abi aalib abi aalib xaggiisa falyakhud ha naga qabta calaa ibni akhiihi walaalkii wiilka uu dhalay waliyucطihi ha naga siiyo minaa xaggeena annagana ha naga siiyo macnaha waxay ula jeedaan ha naga qabto oo hanaga celiyo annagana waxayna midna naga siiyo inaan dhib markaa gaarsiinayn xaggiisa fa innaa annagu nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa an yamuuta inuu dhinto haada shaykhu odaygan ee kan ah oo fa yakuunu uu u ahaado ilayhi moxamed xaggiisa shay-un shay haddii haddii aan haddii aan hadda nala ka qabanin waxaa dhici karta odaygan inuu dhinto markuu dhintana moxamed aan shay gaarsiino oo dhibaato ah oo fa tucayiranaa ay nagu ceebeeyaan bihi arrintaa aan gaarsiino alcarabu carab oo maxay leeyihiin carabtu yaquuluuna waxay leeyihiin quraysh fiiriya tarakuuhu way ka tageen moxamed xataa idaa maata cammuhu ilaa adeerkii uu dhintay ilaa adeerkii uu dhintay sugeen oo way ka tageen tanaawaluuhu markuu dhintay kadib bay dhib gaarsiiyeen intii hadhow carabsaana dhihi lahayd ay carab nagu sheekaysan lahayd hadda intuu odaygu dhiman aan u tagno hana naga qabto faintalaquu way soo tageen wa dakhaluu calayhi way u soo galeen wa talabuu minhu waxay ka codsadeen an yakufa inuu ka qabto huwa abi aalib rasuul allahi sala allah calayh wasalam rasuulkii ilaahay inuu ka qabto can aalihatihim ilaahyaalkooda ilaahayaalkeenaan noo daayo wahum ayaguna yadacuunahu inay ka tegayaan muxamed iyo wa ilaahuhu ilaahiisa ilaahiisa ha caabudo wuxuu raba ha samaysto laakiin ala hadlin ilaahyadeenna faragelinta ha ka dhaafo wahum ayaguna waxay ballan qaadeen waa qurayshe yadacuunahu inay dhaafayaan oo ay ka tegayaan muxamed iyo wa ilaahahu ilaahiisa fadacaahu fadacaa waxaa u yeedhayhu rasuulka abuu aalib abuu aalib baa u wacay wa carada calayhi wuxuuna u bandhigay maa qaalahu alqowmu qoomku waxay dhaheen hadalkii ay u jeediyeen maandhow iska daa faraha kala bax hadday intaa aan u sheegtay diidan yihiin dad wax raba ma ahee ilaahaaga iska caabud kuma taaban karaan ilaahaaga bari waxba kaa sheegi ma karaan wax ay ku gaarsiinayaan ma leh maan waa kuu ducayna faraha uga qaad wuu u bandhigay macnaha wa carada wuu u bandhigay calayhi rasuulka korkiisa adeer maa qaalahu alqawmu qoomku waxay dhaheen fa qaala rasuulu ullaahi wuxuu yidhi yaa cammii adeer innii anigu uriiduhum waxaan la rabaa ayaga ama aan ka doonayaa calaa kalimatin waaxida hal kelimad keliya waxaan buuqan iyo maba jiraba hal kelimad ayaan markaa ka rabaa buu yidhi yaquuluunaha ay yidhaahdaan hadalkaas kelimadaasoo yaquuluunaha ay dhahaan hadday dhahaanna tadiinu waxaa u qushuucaysaa oo adeecaysa lahum ayaga biha kelimadaa sababteeda alcarabu carab oo dhanba ku adeecaysa wa tu'addi waxaa u gudanaya lahum ayaga wa tu'addi ilayhim xaggooda waa qurayshe alcajamu cajamna waxay u gudanahayaan aljisata canshuur arrin ay cajamina ay canshuur uga qaataan carab oo dhanna ku adeecda inay ii dhahaan fafasicuu way argagaxeen wa qaaluu waxay dhaheen kelimatun waaxida maal kelimad keliya ma kelimad keliya nacam haa haa buu dhahay nebiga ama ayagaa wata kelimatun waaxida nacam waan dhahaynaa wa abiika aabbaha baan ku dharanaye casharan toban baan dhahaynaa bay dhaheen maal kelimad keliya toban baan kuu dhahaynaa ee famaahiya maxay tahay nooshee sheeg kelimada toban baan dhahaynaa toban jeer baan ku celinaynaay qaala rasuulku wuxuu dhahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ii dhaha laa ilaaha ila allah dhaha ma filaynin isma dhahaynin kelimadaasaa laydin leeyahay faqaamuu way istaageen faziciina ayagoo argagaxay yanfutuuna jafaayo tirtiranaya hiyaabahum dhararkooda wayaquuluuna ayna odhanayaan ajcala alaalihata ilaahan waaxida ina haada la shayun cujaab ma ilaahyadii dhan bal ilah ka soo yeeray laa ilaaha ila allah dhaha maxay tahay laa ilaaha ila allah dhaha maxay tahay laa ilaaha ila allah dhaha macneed waxay tahay nafteyda raaci maayo hawadeeda raaci maayo qabiil raaci maayo hidii dhaqan raaci maayo abiyo isad wax laga soo gaara raaci maayo ilaa ilaahay wuxuu amray maahana subxaanahu watacaala way yaqaaniin asnaamtao dhan baa la qubayaa aabbayaalkeen baa waxaa samayn jiraa laga tegaya waxaan maanta ku socono oo kale laa ilaaha ila allah ab iyo isr waxay samayn aan laga tegeyn oo diin noo noqotay caado laga tagaa caro alla leh oo aan mahmah ka dhiganay ma naqaano laa ilaha ilahna waa dhahaynaa way yaqiineen sababtay u istaageenay u carreen maxay tahay laa ilaaha ila allah waxay ku fadhiso ayay markaa garanayeen yaquuluuna ayagoo dhahaya ajacala alaalihata ajcala ma wuxuu yeelayaa muxamed alaalihata ilaahyaalkii dhammaa ee aan lahayn miyuu ilaahan waaxidan hal ilaah ka soo reeray hal ilaah keliya hala caabudaa ina haada arrintan la shay-un waa shay cujaabun cujaab ahoo markaa lala yaabo saasay markaa ku tilmaameen way kala tagtageen waاnطalaqa almala'u minhum an imshuu waاصbiruu calى aalihatakum ina hada la shayءun yuraad maa samicnaa bihada fi lmillati alaakhira in hada ila ikhtilaaq saasay dhaheen buu dha ilah subxaana wa saasay markaa yidhaahdeen wainqalaqa almala'u jamaacadii baa baxdo ayay ka mid ah ayagoo odhanaya wamshuu dareera wasbiruu calaa aalihatikum ilahyaalkiina u sabra ilaahyaalkiina u sabra arrintan waa shay laydinka doonaayo milooyinkii horena kama maqlin moxamed waa been abuurlow waxa uu sheegaya wax ka jira ma laha hadalkiisa hadal been abuurad waaye saasay markaa yidhaahdeen laakiin nasiib wanaag maan dhahnaa mase nasiib xumo waxaanu geli doonnaa caamulxusn murugyo weyn baa imaan doontaa allaahu akbar abi aalib oo nebiga garab siin ayaa dhiman doonaa allaahu akbar khadiijo wasiirad u ahayd rasuulkaoo garab taagneed hiil iyo ho iyo lacag intaba aydina way xijaaban doontaa rasuulkuna waa murugoon doonaa sala allahu calayhi wasalam caamulxusni baa loo bixiyey wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam